alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay keligiisa qadiirun awoodo calaa kulli shayin wax kastaba qofka sidaas yidhaahda fii kulli yowmin maalin walba mi'ata maratin boqol mar maalin walba boqol mar qofkii sidaas yidhaahda kaana lahu waxaa u sugnaanaa cidlu cashri riqaabin cidlu cashri riqaabin toban addoon la xorayntood toban addoon oo la xoreeyey ajar le-ah hal addoon qofku hadduu xoreeyo nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam jirkiisoo dhan addoonka uu qofku xoreeyey xibin kasta oo jirkiisa addoonkaas ka mid ah waxay sabab u noqonay xibin xibin qofkii xoreeyey jirkiisa ka mid ah in naarta laga xoreeyo marka hal addoon markaad xoraydo jirkaagiio dhamaa naarta laga xoraynaa toban haddaad xoraydo maxaad u malayne qofka boqol goor yidhaahda dikrigaas oo dikrigaas ilaahay ku xusa toban addoon isagoo xireeyuu la midi kaanad markaa isimkeeda waxaa bannaan in loo celiyo boqolkaas mar kaanad boqolkaasu waxay u noqoneen lahu oo cid le la nasbiyo kaanad boqolkii kelima waxay noqoneen lahu qofkii yidhi waxay u noqoneen cid la casri riqaabin toban qoorood la xorayntooda wax u dhikanna ajar u dhikanna oo la eg boqol addoon oo la xoreeyey ayay u noqoneen wa kutibad waxaana loo qoraa lahu qofkaas miatu xasanatin boqol ajarna waa loo qoraa wa muxiyad waa laga tiraa canhu qofkaas miatu sayi'atin boqol dembi wa kaanad waxay noqonaydaa boqolkaas kelimo low dadkaas waxay u noqonaydaa xirzan ilaalin min ashaydaani shaydaanka laga ilaaliyo yowmahu maalinkiisa daalika oo kaas ah xataa yumsiya ilaa uu galabaysto walam yaأti axadun qofna lama yimaado biafdala wax ka fadli badan mimaa kii jaa'a bihi uu la yimid waxa uu la yimid qof la imaan karaa ma jiro wax ka fadli badan ilaa axadun qof un maahane camila sameeyey agfara wax ka badan min daalika boqolkaas shan arrimood aha ugu ballan qaaday qofka dikrigaas ilaahay ku xusa qofka boqol goor yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir shan shayaa nabigu u ballan qaaday midda koowaad waxay tahay boqolkaas waxay u noqonaysaa toban addoon isagoo xoreeyey oo kale hal addoonoo la xoreeyaana jirkao dhan naarta looga xoreeya boqol qof xoreeyey waa derajo aad u weyn taas waa mid tan labaad boqol xasanoo kalena waa loo qoraa tan saddexaad boqol dembina waa laga tiraa tan afraad dikrigaas wuxuu qofka u noqonaa xirsi xir maalinkaas ilaa galabtii laga gaaro shaydaanka waa ka xirsi xihan yahay waa laga ilaalinaa shaydaanka tan shanaad qof la imaan kara ma jiro ajar ka badan maalinkaas ilaa meeshuu boqol ka aqriyey qof inta boqolkii aqriyey siyaado la yimid maahane siyaadadaas waxay noqon kartaa meeshuu boqol ka akriyayuu boqol iyo toban akriyo ama boqol iyo labaatan ama ka badan waxay noqon kartaa siyaadadu boqolka meeshuu ka akriyay asna boqolkii waa akriyey laakiin salaado kaluu dheriye qur-aan akris kaluu dheriye sadaqo kaluu dheriye siyaadadu mutlaq wey laakiin boqolkan qof aan akrino ma la imaan karo ajarkan ajar ka badan waxuu raba ha qof aan boqolkan akrino ajarka aad la timid mid ka badan lama imaan karo laakiin qofkii boqolkii kula akriya oo qayr kale ku dheeraysta siyaabo kale ku dheer siyaabadaasu dikrigay noqon kartaa cibaado kalena waa noqon kartaa qofkaas waxbuu ku dheeraana qofkaas waxbuu ku dheeraana marka xataa yumsiya xataa yumsiya waxay kutuseen xirsi xirkaasu galabtii kugu egi dad subaxdii aklo maxaa meeshaas laga fahmaa ah, habeenkiina xibsi kalaa la rabaa waa in galabtii bacdalcasrna boqol kale la akriyo maxaa yeele xirsigii wuxuu ku ekaaday ilaa galabka xirsi kalaa loo baahan yahay waa in markaa tii hore waxaa la akriyey subxii subxii shantaanaad hesho ilaa casirkii laga gaarana xirsigaasaa kuu xidhan marka casirkii la gaaro boqol kalaad akrine si ilaa berri haddana xirsigu kuugu xirmaado fahamka keliya maahane xadiis kaleed xadiiska riwaayadihiisa mid ka miduu ku soo arooray naskuba oo nabiga salى اllahu calayه wasalam musnadka imaam axmed wuxuu wari in nabigu yidhi waman qaala mila dalika xiina yumsi qofka galabkii marka la gaaro intii oo kale yidhaahda kaana lahu mila dalika waxaa u sugnaanaya intii oo kale haddana marka waxay kutusaydaa dikrigan laba boqolaa layska rabaa boqolka koowaad waa salaada subax markii la tukado ayaa la akrinaya adinka dambe hadduu dhaco waa bilow waktigiisa adinka dambe ma hadduu dhacay ilaa qoraxdu ka soo baxay xataa hadday qoraxdu soo baxay lama daayo waa la akriya di waktigu ku dhaafo galabtii marka casirka la tukadana tii kalea la gaaray boqolkii kalaad akrinay boqolkii kalaad akrinay waa fadiilo aad u weyn laakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ka soo raray abulcabaas alqurdubi inuu yidhi inamaa yaxsulu hawaabu ljasiimu inamaa yaxsulu ahawaab aljasiim liman qaama bixaqi haadihi اkelimaat qofka u istaaga kelimaadkan xaqooda qofkaasa ajarkan helaa faاstaxdara macaaniyahaa oo markuu akrinayo macaanida soo xaafisada kelmaddu waa tawxiid markuu aqrinaa isagoo kaafil ah eh, inuu iska baldalo lama rabo ee waa inuu kelmadda macnahooda soo xaaqirsado markuu akrinaa qofkaas way qofka ajarka hela taasaana iyaduna si adagoo lagu kala haraa taas weeye qofka ku tadaburo qofkaas ayaa helaya ajarkaas rawa bukhaariy can cabdilaahi bni camrin radia allaahu canhumaa cabdillaahi bn camr bn caas wuxuu bukhaari ka wariyey qaala inuu yidhi ukbira rasuulullah rasuulka ilaahi waxaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam annii aniga aquulu inaan leeyahay wallaahi allaan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalin kasta waa soomaa wala aquumanna leyla habeenkiina salaatuleyl han u taagnaanaa maa cishtu inta aan noolahay saasaan ku dhaartay ah, wallaahi maalin kasta hal maalin afuri maa maalin kasta soon sunnahan iska soonaana ramadaankana hadda waa kii waajibka ahaa habeenkiina dhammaan saacadihiisa salaatuleylan u taagnaana saasaan ku dhaartay nabiga loo sheegay sala allahu calay wasalam markii nabiga loo sheegay faqaala rasuululahi rasuulka all wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam anta aladii taquulu anta adiga alladii kii miyaa tahay taquulu dhahaya wallaahi allaan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalinkii waa soomayaa ho soomayaa ho soomayaa wala aquumanna aleyla habeenkiina waa taagnaanayaa ho taagnaanayaa ho taagnaana maa cishtu inta aan noolahay sidaas ma adigaa ninka ku dhaartay qultu waaan idhi qultu waxaan idhi qad qultuhu kalaamkaas waa idhi waa idhi sidaas waa jirta arrintaas waa jirta arrintaas qofka cibaadaadkiisa waxaa wanaagsan inuu qansado cibaadaadka sunnada oo ilaah maahan aan aadmigu ogaanin waxaana imaamu shaafici dhihi jiray qofka doonaya qalbigiis inuu nuuro waa inuu leeyahay cibaadaad u qarsoon oon ilaah maan aadmig ogeyn qofka doonaya qalbigiis inuu nuuro waa inuu leeyahay cibaadaad u qarsoon oo allaah mahane aan aadmig ogeyn adkaara uu akristo ah oo sharciga waafaqsan belah qarsan marka hore iska miisaan markaad ogaato inay sunnadii tahay adkaartaas iska akriso allah ogada dad ha iskaga sheegi qur-aanka qadar joogtaa akriso dad ha iskaga sheegi salaado sunnaa tuko dadna ha iskaga sheegi soon sunnaa soon dad ha iskaga sheegi sadaqaad siriya labax dad ha iskaga sheegi waa waxa qofka ilaahay ku ballacsiiyo qalbiguna ku nuuro oo qaariga laakiin marmar waxaa imaanayda sunnadaadii inaad sheegto oo waa maxay harci xukun sharcigaha ku xihan hadda nabiga kama u qari karo ilaa nabigu waa kii wax u toosinayey waa kii wax barayey marka nabigu wuu sheegay waa loo sheegay markaasu nabigu weydiiyey maadaa saas yidhi waa idhi kelmadaas qultu waxaan idhi qad qultu hadalkaas waa idhi qaala nabigu wuxuu yidhi inaka adiga laa tastadiiqu ma awoodid daalika arrinkaas taas marka waxay kutusay cibaadada qofka waxaa la rabaa inuu cibaadaysto cibaado uu daa'imi karo wadi karo waxaa la diidayaa cibaado inta ayaan dandalo tiro badan inuu ka caajiso nabiguna wuxuu yihi salى اllahu عalيه wasalam axabu اlacmaali ilى اllahi adwamuha wain qal acmaal ilaah wuxuu ugu jecel yahay midda qofku daa'imo haba yaraatee marka ma fiicna inaad ayaanta cibaado daldasho aad ka go'do ma fiicna nabiga sal اlahu alay slam nin salaatulayl tukan jiray oo ka tegey uu ka digi jiray uu dhihi jiray hebeloo kale ha noqon salaatulayl tukan jiray markaasuu joojiyey ah, weligaa kaasoo kale ha noqon waa ka digaa nabiga sal اlahu alay slam marka taas waxay ku imaan kartaa laba kor inaad horta go-aan qaadato qayrkaad bilowdo inaadan iska joojin labo marka horena aad bilowdo wax aad wadi karto soonka qadar aad wadi karto salaada qadar aad wadi karto adkaarta qadar aad wadi karto qur-aan akriska qadar aad wadi karto qayr aad daa'imi kartaa la bilaabaa sunanka nabigu salى اlahu alيه wasalam wuxuu sheegay inuusan wadi karin oo ka caajisayo nabigu wuxuu yihi salى اlahu alيه wasalam inaka adiga laa tastadiicu ma awoodid daalika camalkaas fasum soom bacda alayaami weeye macnuhu maalmaha gabal wa afdir afur bacda alayaami maalmaha gabal soonka maalin walba ha ka dhigin maalmaha gabal soon maalmaha gabalna afur saasuu ku yidhi saasuu ku yihi fasum soom bacda alayaami maalmaha gabal wa afdir afur bacda alayaami maalmaha gabal wa qum istaag bacda layaali habeennada gabal habeennada gabal waa inay salaatuleyl u istaagtaa habeenka saacadihiisa gabal ka mida ah habeenka saaxadihiisa gabal ka mida waa qum istaag bacda layaali amase bacda leyl habeenka gabal ka mid ah habeenka saacadihiisa gabal ka mid a waa nam seexo bacda leyli habeenka gabal ka midana seexo maxaa yeelay allaha xaquu kugu leeyahay naftaaduna xaqay kugu leedahay fa acdi kulla dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa sii ilaahay xaqiisa siiha iska hurdin caawo dhan qayb habeenka ka mida ah salaatulaylu istaag naftaadana xaqa sii oo caawo dhan ha soo jeedin ma awoodda naftuye qayb ka mida seexo saas ugu kala tartiibiyey nabigu sala allahu calay wasalam wa qum istaag bacda leyla habeenka gabalkiis wa nam seexo bacda leyla habeenka gabalkiis wa sum soom marka bacdigii uu kala bara fiil awal si guudoo mujmaluu ahaa hadeeu u tafsiilinaa oo maalmihii gabalkii uu soomi lahaayuu u tafsiilinaa tii hore mujmalay aheed maalmaha gabalna soon gabalna afur hadeer uu sheegaa gabalkii uu soomi lahaa wuxuu u cayinaa nabigu wuxuu yidhi wasum soon min ashahri bil kastaba xaggeeda alaaata ayaamin saddex maalin bil walbaba saddex maalin ka soon saddexdana ugu sii fadli badan ayaamulbiir saddex-iyo tobanka afar-iyo tobanka shan-iyo tobanka habeennadaas oo bishu ay soo wada jeedo habeenka oran u dayaxa yahay maalmahooda aa u fadli badan laakiin meeshura buu ka soomi karaa tan waa fadli badan yihiina maahan saddexda kaliya in la soomayo saasuu nabigu yidhi sala allahu calay slm nabigu markuu sheegay weliba u tacyiiliyo saddexdan saddexda cadadkaa wuxuu ugu dooray wuxuu yidhi faina alxasanata ajarka bicashri amhaalihaa toban laabkeed wey hal maalin markaad soonto tobanaa lagu laabaa toban adoo soomay lamid maalin labaad markaad soonto toban kale adoo soomay maalin saddexaad markaad soonto toban kale bishiiba waa soontay saddex maalinaad soontay bishii oo dhan ajarkeediina waa heli saas ugu sheegay nabigu wuxuu uhi wadaalika soonka oo bishiiba saddexdaa milu siyaami jaari sanadkoo dhan soonkiisuu lamid ah, sanadkoo dhan soonkiisuu lamid maxaa yeelay saddex maalin markaad soonto bishii oo dhan ajarkeeda helaysa marka sanadkii oo dhan soonkiisuu lamid saasuu ku yidhi faqultu waxaan idiu yidhi innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika kaas soonkaas aad sheegtay oo ah bishiiba saddex maalin wax ka fadli badanaan awooda cibaadaday u baxsanayaan saxaabadu markaasa laleey war yareeya war qadar aad awoodaan ka dhiga laakiin annaga maanta naftayda ka joogto naga naftayadiya ka ka weysanayda cibaadadii ayagana cibaadadiiyo baxsan u yihin oo laleeyaha kala yareeya marka waxay kutusaydaa meeshay kuwaasu himadoodu gaartay saxaabada waxaa ilaahay raalliba uga noqday ilaahay u jeclaaday qalbigaasuu ku ogaaday wanaagga badan qalbigaas wanaagu ka buuxo oo qayrka jecela ilaahay baalacda markaasuu radia allahu canhu qaala nab wuxuu yidhi ka badan haddaad awoodo fasum soom yowman maalin wa afdir afur yowmayni laba maalin maalin soom laba maalin afur maalin soom laba maalin afur oo xoog yeelo toban marka bishiiba meelahaas ka soom saas faqultu waxaan yidhi inii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika kaas wax ka fadli badan soonkaas wax ka fadli badanaan awoodaa anliyo ka badanaan awoodaa ee ii badi rasuulka allow ah qaala nabi wuxuu uhi fasum soom yowman maalin wa afdir afur yowman maalin maalin dhaaf ka dhigo maalin dhaaf maalinna soon maalinna afur wadaalika soonka nuucaasa siyaamu daawuud waa nebi daawuud soonkiisa nebi daawuudaa saas ku soomi jiray maalin dhaaf maalin dhaaf nebi daa-uuda u soomi jiray wa huwa soomkaas oo nebi daa-uud acdalu siyaami waa soom midka u khayr badan acdalu siyaami waa soom midka ugu khayr badan qultu waxaan idhi innii udiiqu ani innii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika soomkii nebi daa maalin dhaaf mid ka fadli badanaan awoodaa rasuulka alla alla ii kordhi alla ii kordhi ka war mid ka badanaan awoodaa inii aniga udiiqu waxaan awoodaa afdala wax ka fadli badan min daalika kaas yaa rasuul allahi rasuulka allo qaala nabig xu uhi laa afdala min daalik laa afdala mid ka fadli badan ma jiro min daalika soonka nabi daawud soo ma rabin fadli maya ma jiro wax ka fadli badan maalin dhaafkaas ku jooji saasuu ku qur-aanka qur-aanka wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam cabdullaahiyo waa ku tukana qur-aanka habeen walba waa ku tukaa maaha ramadaan oo ku yidhi bishiiba mar dhammee hal juz ku tuko kaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu yidhi labaatan ku dhammeeyo juz iyo xisib habeen walba ku tuka markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu yidhi waa yahay shan iyo toban ku dhammeey habeenkii laba juz ku tuka markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu yidhi habeenkiiba saddex jus ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu waa yahay toddoba ka dhigo subax subax ka dhig markaasuu yidhi ka badanaan awooda markaasuu waa yahay saddex ka dhig habeen qur-aanka toban jus habeenka ku tuko markaasuu yidhi ka badanaan awooda nabi wuxuu yidhi maya saddex habeen ka yar qur-aanka qofka ku dhameeya ma fahmin waa boobsiis siyaadaad saasuu qaatay saddexu qaatay habeen walba toban jus noloshiisa wey maaha ramadaan waa noloshiisa markii dambe wuu gaboobay cimrigiis waa dheeraaday waa cuslaaday marka wuxuu dhihi jiray waxa ii rooneed rugsadii nabiga inaan qaato sababtoo ah horta wuxuu hi nabigu wuxuu igu ogaa inaan nuqsaamiyo yeelima oo ka tegima waana ugu cuslaa ila da u gaaro hadda xoogu markao dhallinyaro inuu ku tashado soo ma jeedin isagoo da'da duqoobay waa wadi jiray tobanka jus marka taasna waxay ku tusaydaa himada iyo qofku marka hore inuu qaato wuxuu awoodo Ah, maxaa yeele laguma talagalo xoogga aad hadda leeda tabartu waa yaraane cibaadada waxaad awoodo mid walba ka qaada marka rawa bukhaari can cabdillaahi bni camrin wa cabdillahi bni camr ibni caas radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuululahi rasuulka allaa igu yidhi sala اllahu calayh wasalam axabu siyaami soon midka loogu jecel yahay ilallaahi alla intii ka ah ilaahay agtiisa soonka loogu jecel yahay caza allaa qaaliba wajalla allaa weyne siyaamu daawuud waa nebi daawud soonkiisii axabu siyaami soon midka loogu jecel yahay ilallaahi alla intii kaa caza allaa qaalib wajalla allaa weyn siyaamu daawuuda waa nebi daawud soonkiisii calayhi salaam kaana nebi daawuud wuxuu ahaa yasuumu mid sooma yowman maalin wa yufdiru mid afura yowman maalin waaxabu salaati salaada midka loogu jacayl badan yahay ilallaahi alla intii ka ah salaatu daawuuda waa nebi daawuud salaadiisii salaatuleylka laga hadla salaatuleyl ilaahay agtiisa waxaa loogu jeceliyay tii nebi daawuud kaana wuxuu lahaa yanaamu mid seexda nisfa leyla habeenka niskiisa hore niska hore waa seexana wa yaquumu waa istaagaa uluahu habeenka saddex marka loo dhigo meel ka mid ah uu taagnaana wayanaamu waa seexanaa sudusahu habeenka sudus lix markii loo dhigo meel haddii maalan hadda annaga habeenkayagu labiyo toban saac ma dhamma laakiin haddii labiyo toban saac la yidhaahdo maalan lix uu seexana lix saac markuu hurdayo nis weeye uu soo kacay salaatuleyl waktiga dadku hurdayaan oo wax ilaahay xusa ay leeyihiin waktigaas ilaahay xusa waana midda jannada lagu galo waxa weeyaan nabadgelyo adoon cagaar ku taaban wasalluu bileyli wannaasu niyaamun tadkhulu ljannata bisalaami oo nabigu yidhi sala allahu calay wasalam dadkaoo hurdaya tukada jannadaad geli doontaa nabadgelyaad ku gelaydaan waktiga dadku quurinayo soo kaca marka waktigaasuu kaca uluu soo jeeda haddii maalan labiyo toban habeenku noqdo ulu waa afar sac afar saac oo kaleu taagnaana habeenkii waxaa ka haray laba sac marka labadaa saco haddana qanac ka siina salaadas wax wuxuu tukana isagoo nashaasan oo jirkii u nastay haddana macnaha marka adiga qadarkaad haysataad qaybsane ee hadda habeenku labiiyo toban sac haddan ma ahan sida badan ah, waa ka yari marka qadarkaad haysato aad adigu saddexdaas u qaybina mid seexo ulu soo jeed oo tuko haddana sudus qac kasi aduu qaabkaas un soo dhodhowe waa salaatuleyl la tukado midka u fadli badan rawa bukhaariyu can abi darin radi allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ayu masjidin masjidkeebaa wudica la dhigay awalan markii ugu horreeyey masjidkii ugu horreeyey oo dhulka korkiisa laga dhisay kuu ahaa saasaan weydiinu nabiga sala allahu calay wasalam dhulka korkiisa masaajidka laga dhiso kii ugu horreeyey ayu masjidin masjid kee wadica la dhigay ey buriya wey kee la dhisay awalan ugu horayn qaala nabigu wuxuu ihi almasjid alxaraam masjidka xurmada le waa midka kacbadu ku dhex taallo midka kacbadu ku dhex taallo wey masaajid la dhiso isagaa ugu horreeyey ina awala beytin wadica linnaas laladii bibakata mubaarakan wey waa midka maka ku yaalla isagaa ugu horreeyey qultu waxaan idhi uma ayun masjidkaa ku xigay kaas marka waxaa dhisay nebi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil labadoodaa dhiseen kaas markaasaan idhi kaa ku xigay masaajid kaa ku xigay uma ayun kaa ku xigay qaala wuxuu uhi almasjid اaqصى waa baytulmaqdis waa midka yahuuddu naga haysato allah nooga soo fujiye midka yahuuddu ay naga haysato kaasaa ku xigay oo la dhisay oo uu dhisay nabiyullaahi nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim calayhim salaam ayaa dhisay ah, qultu waxaan idhi kam inisa ayaa kaana ahaaday baynahumaa dhexdooda meeqaa udhaxayday meeqa sano aa u dhaxayday qaala nabigu wuxuu yidhi arbacuuna afartan riwaayaddaanu ma sheegayda afartanku maxay yihiin laakiin riwaayad kaloo saxiib bukhaarigaa aa ah, ah, waxay leedahay arbacuuna sana afartan sana udhaxayda marka arbacuuna sana wy afartan sano ayaa u dhaxaysay uma qaala nabiga wuxuu yidhi xayumaa meel alla meeshii adrakadka ay kugu soo haleesho asalaatu salaadu fasalli ku tuko abudarow meel alla meeshii salaadu kugu qabato ku tuko waalardu dhulka laka adiga masjidun kuu noqday tanuna waa fadiilo ilaahay ummatu muxamed ku gaar yeelay waa fadiilo gaar ah oo ummatu muxamed ilaahay ku gaar yeelay ummadihii naga horreeyey oo reer banu israa'iil uma bannaanayn meel aan ahayn kiniisadda inay ku tukadaan ka ansixi may macnaha meesha macbadka ayaga meeshay ku tukadaan kiniisada yidhahda annagana masjidaa la yidhahdo meeshaas macbadka markay diinta saxda a ah haysteen oo kitaabkii towraada ay haysteen meeshaas maxbadka meel ahayn uga ansixi mayn salaada hadday meel kale ku tukadaan alla ka aqbali mayn laakiin ilaahay ummadda waa u naxariista diyaarad hadday kugu kor qabato salaadu diyaaraddaasad ku tukane adoo weliba taagana lagu tukadaa diyaaradda fadhi laguma tukado daan diyaarad diyaar yar oo haddee xaadina dhacda ka cabsida ahayn diyaaradaha waaweyn ay tahay ta la iska istaago oo wakti aan markaas la aad loo socsocon aan meel inta la tukada ma cabsiyayo wax culaysana kama jiro ah. ma ahan inaad iska fadhiisato kursiga maxaa yeele istaagu waa rugni adoo rugnigii guda karana kaa ansixi maa fadhigu waana lagu istaagi karo annaga ku tukanay waa wax lagu istaagi karo oo wax culus iyo wax in la midna marka haddee dad qof oo iimaankiisu daciif iyo isagana wada salaada ka eshoona kaas waa baaba ah. kaas waa baaba marka waxaa la rabaa inta iska istaagto salaadaad inay iska tukato adoo taagan haddii laakiin aad dhibad dhacda ka cabsato hadda diyaarada aad u yaryaroo kale waa dhici karta inay saalateeyaan markaba hadday salaada kugu qabato ku tuko waa ku ansixee baadiye hadday kugu qabato ku tuko laakiin hadday meel masjidna kugu qabato jamaacada ragga waa ku waajib inay yimaadaan oo macnaha xadiidka ma ahan gurigaaga ku tuko dugsigaaga ku tuko masaajidka iskaga tuka maaha meesha rab ma ahan kaas ee waxaa laga hadlayaa xaaladii ku qabsatada sida ummadihii horeoo kale maaha ummadaan ilaaha u naxariistay maahan inay maxdad keliya ku xidhantahay salaada masaajid keliya kaagama xirnee meesha waktigu kugu qabto ku tuko laakiin meesha waktiga kugu qabta meel masjid le hadday tahay oo adinkii aad maqasho qofka adinka maqla salaada uma sugnaan hadduusan masaajidka imaan oo rag ah dumarkana guriga uu qayr badan oo u ajar badan waa noocaas nabigu marka wuxuu ku yidhi xayumaa meel alla meesha adrakadka ay kugu haleesho asalaatu salaadu فصل ku tuko walardu dhulka laka adiga xaala kuu sugnaaday masjidu waa masjid dhulku marka waa raxmad ilaahay wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu xadiiskaasu tusaa oo ishaaraa salaada waktiga ugu horeeya in la ilaaliyo waktiga awalka in laga tukado salaada ceshaha maahane afarta salaadoodoo kale waxa uu fadli badan waktiga ugu horeeya ceshaha haddaan jamaacadu dhibtoonay in dib loo dhiga fadli badan laakiin nabigu sala allahu calayه wasalam jamaacadu ilaalin jiro hadday soo degdegaan horu u tuji jir mar haddii jamaacadu wada joogto hadday daahaanna waa sugi jiray ceshaha salaadaha kale jamaacad lama fiiri jiri ee nabigu awalku ka tukan jira wuxuu ihi xaafid ibnu xajar taasu waxay koobsanaydaa inay sunno tahay in la barto waktiga isbedelkiisa maxaa yidha haddaan la baran waktiga isbedelkiisa waktiga awelka lagama tukan karo ilaa labada yaqaanadu galay waa in la barto waktigu sida uu isku bedelo waktigu aad u isku bedelaa inkastoo annaga isbedelkiis uu kooban yahay laakiin annaga salaada casir oo kale afartan daqiiqa isbedesha casirku maruu wuxuu galaa sagaal saac amase saddexa galabnimo oo afar daqiiqa dhimo casirkiyaa la jooga marmarna saddexda iyo soddon iyo shan daqiiqo ma jiro casr iyo lixdu gala marka fiiri haddaaba marka oqoonin maxaa imaana mar salaadii oo labadii iyo iyo iyo konton iyo lix daqiiqo gashay in la adimo saddexda iyo labaatanka macnaa sagaal sac iyo labaatan waa goorma waa wakti dambo fadiiladiiba tagtay marna maxaa imaana waktigii oo aan gelin in la adimo adinkaas maba ansaxay bal in la tukadaa dhacan maba ansaxayo salaadaas mar haddaan waktigiiba gelin marka taas waa daruuri maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib salaada waktigeeda in la gartaa waa waajib sababto a ah waktiga in lagu tukadaa la rabaa waajibkiina lama samayn karo haddaan la galan waktiga marka waktigu siduu isu bedela salaada subax oo kale ilaa soddon iyo ko daqiiqa iyadoon isbedeshaa duurku waa isbedelaan salaad aan isbedelin ma jirto hal salaad maqribku waa isbedelaan waxaa la rabaa in la barto oo siduu isu bedelaa laakiin wakti gaar ah oo casir kasta sagaal saac iyo iyo rubi adlin iyo barka iska tuko mararka gabal iyo barka maba jirtaba ma saddexda iyo barka galabnimo maba jirto salaaddu mararka gabal maba la gaarin marna fadiiladii waaba tagtayba ma rabo marka wakti iska gaara ma jiro waxaa la rabaa qoraxdaas in lala soco qoraxdaa isbedelayse rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalama qaal lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dheragta mahdi waa mufrad jamaca mihaad a la yidhaahdaa mihaad sida sahmi sihaam waxaa la idhaha maa yumahadu lisabiyi min alfiraash waa waxa caruurka loo goglo caruurku markuu dhasho waxa loo goglo weeye mahdigu oo dhulka looga dhigo oo la doonaya in lagu barbaariyo kaasaa la yidhahdaa mahdi waa dherbaha amase gobasha loo dhigo carruurka dhashay aa la yidhaha mahdi lam yatakalam kuma hadnin filmahdi dherabta ilaa alaaatun saddex maahane saddex carruura aa waxay hadleen ayagoo maradii lagu qabtay marka dhashay ku jiro oo aan waktigii hadalka gaarin dadka ku hadlay ayadoo aysan gaarin wakti hadal ahlucilmiga gabar waxay gaarsiiyeen afar iyo toban xashyadan oo idin dhigaa dabcada daaruminhaaje afar iyo toban oo suyuudiyaaba koob iyo toban shicir ku dabdiyey marka laakiin waxay culimmadu uga jawaabeen nabigu markuu hadalkan lahaa waa intaan loo waxyoon qaybta ka dhiman qaybta kale intaan loo waxyoonu saddexdaan loo waxyooday ilaa nabigu wixii loo waxyoodu sheegi jir ee asagoo hawadiisa wax kama sheegi jiri marka saddexdaana marka hore loo waxyooday saddexdaanu dadka u sheegay marka saas wey saddexdiiu nabigu sheegay sal اlahu alay waslam ciisa ciise maahane o waa ciise nabiyullaahi ciise ayaa ka mida oo isagoo yar oo hooyadiis waxa wey ay sido waa kii hadlay maryaama cimraaniyadu sido wa kaana fii bani israa'iila waxaa ku sugnaa rajulu nin yuqaalu lahu la yidhaha jurayj nin caabid ah oo zaahid ah laakiin aan cilmi badnayn ayaa ku jiray reer banu israa'iil nin aad u cibaado badan cibaadada haddaysan cilmi ku dhisnayn mararka gobol godadku dhece godadku dhece nin oo caabid oo aad u cibaado badan oo qayr badan awliyada ilaahay ka miduu ahaa kaana wuxuu ahaa ninkaasu yusalli mid tukanaa fa jaa-atu waxaa u timid ummu hooyadii isagoo salaad ku jira aa hooyadiis u timid fadaxathu waa u yeertay jurayjow ay tiri markaasuu wuxuu kala gara waayey salaada inuu sii wado iyo inuu hooyo u jawaabo midda laga rabo ila cilmigii ma baran masaladaas ku saabsanaa masaladaas cilmigeediyaa ka maqan faqaala isaga isla hadlaa wuxuu yidhi ujiibuhaa ma hooyaan u jawaaba ow usalli mise salaadaan tukaa labaday yaa ku leh labada yaa ku leh mahooyan u jawaaba mise waa tukana saas khalaas salaadii iska watay marka salaadii u go-aansaday hooya marka waa habaarta hooyadii laakiin waa beer wax dhalayoo naxariis badanoo habaar weyn kuma habaarin xoogaa yari ku habaar ah. taasna waxay dhaha culummadu qofka waalidka ama mas-uulka dadka atbaacdiisa waa inuu u naxariiso xataa hadday gafaan oo ay ka qaldamaan waa inuu u naxariisto oo habaarka iyo waxa weeyaan ah laga ilaaliyo habaarka waa in laga ilaaliyo habaariya oo funuuday ku habaar musiibe alla kugu rid iyo waxa weeyaan gaalow iyo ma dhihin faqaalad waxay tidhi allaahuma yaa allah allow laa tumidhu ha dili jirayn xataa tuwiyahu ilaa aad tusto wujuuha almuumisaati gabdhaha zaanigaadka wejiyaalkooda ilaa gabar zaanigada wejigeed u arko mahan ilaa uu zinaysto waxyaalaha dhan cummadu leeyihiin naxariista ka muuqata ilaa uu zina ku dhaco ma dhihin taas waa halaag ama ilaa uu qof muslima dilo ma aysan dhihin ama ilaa uu gaaloobo ma aysan dhihin taas waa halaag kuma habaarin laakiin wejigooda inuu fiiriyo taasaa lafjikeeda aan ninkaan ku culus waa nin caabid ah ka soo dhex baxay ummadda meel cidlaahu mawlac ka dhistay markaas mawlacaas iskaga jira ku cibaadaystaa ilaahay u go'ay marka wejigooda ilaa uu fiiriyo intaasay allahuma ya allah allo laa tumithu hadirin jurayr xataa turiyahu ilaa aad tusto adugu wujuuha almuumisaati waa munaas waa zaanigaadka gabdhaha zaanigaadka wejiyaalkooda wa kaana jurayj jurayj wuxuu ahaa fii sawmacati mawriciisa mid ku sugan sawmacadu waa meel yar oo kor loo dhiso oo madax dhuuban kor ku leh meeshaas marka meeluu ta dhistay oo madax yaroo dhuuban u yaru qolkaas sare uu iskaga jira meeshaasu ilaahay ku caabudaa marka wa kaana jurayjun jurayj fii sawmacati mawliciisuu ku sugnaa fatacaradat waxaa u soo bambaxday lahu jurayj imra'atun haweeney haweeney zaanigad ah oo daalimad ah aad tidhi anu anaa fidnay kara ninkaas ninkaas anaa fidnay ka markaasa lacar fidne markaas inta u tagtay ay isku bandhigtay tin iga zilayso keligoodna wey ilaahay baa arkaya ilaahay kaliyaha arkaya fatacaradad lahu waxaa u soo bambaxday imraatuna weeley fakallamathu waa la hadashay faadaa waa ka diiday zinadii qofka sidaasana wuxuu ka mid yahay sabcatun yudiluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilli toddobada carshiga ilaahay aakhira harsata marka dadka aan har aysan haysana dhilidku ka daadanayo ee dhilidkoodu sida baddi afka u gelay bakar doomaan dadka aan qoraxda arag ee hooska ilaahay harsada waa carshiga hooskiisa sida xadiiska kale sheegay dadkaas waxaa ka mid ah ninka inte waxa weeyaan qof dumar ah dalbato oo zine ka dalbato oo diida ee gabadha diidaana waa la mid oo ninkaan wuxuu jannada ku gala iyadana waa ku helaysa sowma jeedin marka waa darajo weynu gaaray marka waa ka diiday waa ka diiday faabaa waa diiday faatad waay u tagtay waxay go-aansatay inay eedaydo macnaha waxay is leedahay waa fidnayn weyday yaa lagu dhihi markaasay go-aan ku gaartay inay fidnaydo ah, waa fidnayn weyday in la yidhahdo ay ka carareen faatad waxay u tagtay raaciya mid ari ilaaliyaho addoon ari jiraan ay u tagtay faamkanathu waxay makaniday min nafsiha nafsadeedii macnaha waa isku dhiibtay waa ka zinay faamkanatu waxay makaniday min nafsiha nafsadeedii fawaladad waxay dhashay hulaaman wiil yar wiil yaray dhashay faqaalad waxay tihi min jurayj jurayja iga dhalay ah, iiri dulmin ah, jurayj aa iga dhalay ay tihi waa dulmine laakiin weligaaba ogow haddaad ilaahay xarigiisa ku xidhanta allah kuu gargaaraya tacaraf ilallaahi fi rakaa yacrifka fi shidda xaaladii aad laban tahay haddaad ilaahay isbarto ilaahi weynaa dadka waa kaa socaya marka murugo timaado isagaa kuu gargaaraya ah, waxba lagaama qaadi karo gargaarka allaad helayda juraaj ayuu xaggiisa ka ahaaday tiri caruurkaanu dadkii markaa dee waa banu aadan waa la soo yaacay wax lama hubsan atow dadkii waa u yimaadeen hu juraaj fakasaruu waa jajabiyeen sawmacataw mawdiciisii waanzaluuhu waa soo dejiyeen wasabbuhu waana caaye zaanib yahu meeshaanaad ku dhuumayda kaasaad waclada ku dhalayda iskaa kaana dhigayda qof caadid ah waa lagu kacay waa lagu kacay waa la dulmiyey khalaas ma argagixine ta weesaystay uu ilaahay weyne xaggiisa u caray fiiri fatawada'a waa weyse qaad taas wuu xaafid waxay tusee weyse qaadku ummatu maxamed gaarkuma ah ummadii hore waa weyse qaada jire waa weyse qaatay wasallaa waana tukaday taas waxay kaloo tusaylahu yidhi xaafid ibnu xajar arrimaha muhiimkaa markay kugu yimaadaan alla loo argagaxaa meel kaloo la aadaa ma jirto allaahu samad alla waa sayidka danaha lala aado muruga markay kugu timaaddo qalbigaagu meel kale yuu micsan cid kale wax kama qaban karta murugadaada ilaahay baa loo sheegtaa ilaahay baa loo sheegtaa markuu salaadii tukaday uma ata lqulaama wiilkii faqaala wuxuu yidhi man abuuka aabbaha waa kuma wareer yaa ku dhalay waa carruur ka dhashay oo marada lagu sido kalsoonida waxay tusaydaa wuu yidhi yaqiinta junay say u adkaatay wuxuu ku kalsoon yahay in ilaahay ka hadal siiyo fiiriya yaqiintiisa say u adkaatay kalsooni buuxdu wuxuu ku qabaa rabbi inuu furanayo oo faraj u furayo oo ka hadal siinayo wayna ilaahay ku kalsoonaataa soo ma jeedin markaasuu yihi man abuuka aabbahaa waa kuma yaa qulaamu wiilow faqaala wuxuu hi araaci waa adijirahaas adiga maaha dadkii oo dhan waa taagan yihi ah, arrintu arrin caadiya maaha marka qof beensan amal qof hadlama waa waxata dhashay arijirahaas ah, aniga idhalaydo adiga isma adan dhalin bes wey markaasay ogaadeen inay dulmiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen nabnii laka waxaan kuu dhisaynaa sawmacataka mawlacaadii min dahabin dahabaan kaaga dhisayna alla dhoobaxumu kaaga dhisnaaye dahabaan kaaga dhigayna mawlacaagi mawlacaagi dahabaan kaaga dhisayna qaala wuxuu yidhi laa maya dahab iiga dhisi maydaan ilaa min diinin laa tabnuuhaa ilaa min diinin wax aan dhooba ahayn iiga dhisi maydaan ka ka dabadhiciddaas ima rabo meeshaan cibaado ka rabaa waxaan dhooba ahayn iiga dhisi maydaan saasuu ku yidhi ilaa min diin ilah ey laa tabnuuhaa ka dhisi maydaan ilaa min diin ina maalig waa meesha u daliishaday laada naahiyada ficilkay jasmaydu in la xadfi karo laa ay laa tabnuuha aha ilaa wuu sharxaa bukhaariga axaadiistiisa mushkilka aho sharxa waxa way ina maalig ina maalig alshada iskale ayaa sharxa marka wuxuu halkaan u daliishaday laadaas laada naahiyada ficilkii ay jasmiday in la xadfi karo laa ey laa tabnuuha iiga dhisi maydaan ilaa min diinin dhooba maahane labaan maraynaa qofkii saddexaadoo hadlay wa kaanat imra'atun haweeney waxay ahayd turdicu mid nuujirayde ibnan wiil wiilkoo lahaa iyadoo u sugnaaday wiilkoo min bani israa'iila ka mida haweeneya waxay nuujayda wiil yaroo dhashay oo reer bani israa'iil ka miday naaska u daynayso naaskeedu nuugay famara bihaa waxaa soo maray haweenaydii raakibun mid gaadiid saaran midkaasoo duu shaaratin hay-ad u saaxiiba nin haybadu oo gaadiid saaran oo faras iyo waxaa saaran haybad weyn le duu shaaratin ee duu hay-atin hay-ad haybad weyn ka muuqato aa soo maray faqaalad hooyo walba haddii carruurkeedu waxay jeceshahay inuu aad u sarreeyo faqaalad waxay tidhi allaahumma yaa allah allo ijcal ka dhig ibni wiilkayga milow kanoo kale alla ninkaas haybada leh dadku wada fiirinayaan meesha markuu soo maro allaw ninkaasoo kale iiga dhig fataraka caruurkii waa ka tegay sadyaha naaskeeda wa aqbala wuxuu qaabilay cala raakibi kii gaadiidka saarnaayuu fiiriyey bal ninka ay ku ducaynayo waxa uu waa mid faajirtanayo kibray mid faqaala wuxuu idhi allaahuma yaa allah allow laa tajcalni haiga dhigin milow kaasoo kale laa waxaasoo kale hanaga dhigin waa caruurkii naaska jacaya laa waxaasoo kale hanaga dhigin ma fiiriye wax daran oo kibrey oo faajirtamayo isla weyn maaragtay isqaadqaadaya alla waxaasoo kale hanaga dhigin ilaw haiga dhigin kaasoo kale uma aqbala wuxuu qaabilay calaa fadiha naaskeedii naaskii iska qaabilay yamusuhu xaal uu nuugaya naaska qaala abu hurayra wuxuu yidhi nabiga marka tusaale wanaagiisa fiiri markuu yidhi caruurkiia naaski nuugaya dadkii uu nabigu u tusaa markaasuu fartiisa nuugay nabigu waxaad moodaa nabiga inaa hadda u jeeda abu hurayra isagoo farta nuugaayo na tusaa carruurku suu naasku nuugaayo nabiga tacliim wanaagiisa tusaalu ku dari jiray alfaaq iskama daldali jirin tusaalu ku dara qaala abu hurayra wuxuu yidhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan u jeedo ila nabiy nabiga sala allahu calayh wasalam yamusu xaaluu nuugayo usbuucahu fartiisa uma marra waxaa lala soo maray biamatin addoon gabar addoon ah oo dad garaacayaan oy cayrinayaan oy leeyihiin zaanigad yahay tuug yahay oo la cayrinayo aa lala soo maray meesha aa lala soo maray faqaalad waxay tidhi allaahumma yaa allah allah laa tajcal ibni wiilkayga haka dhigin mila haadii qofkaasoo kale waa adulli haysa ya dadka moogta banu-aadanka dadka banu-aadanka waxay ayaga wax ku qiimeeyaan waa adduunyada bis ah, haddaan cilmi jirin banu-aadanka fiiri ah, banu-aadanka qofka hadduusan cilmi lahaynna kumaba sii jiro nin shiikaha oo ii sheega oo mufasir ah oo tafsiirka akriye oo oo xadiidka nabiga akriye aduu yidhi waxay soo agmartay yidhi gabar guntiina leh halkaas guntiina de dadkaan ma aysan aragan malayna guntiina waa eber gabardoo oo laamiga marayo ir guntiinay wadataa guntiina gabar wadata mota cawradeedi waa bannaankay wadataa soo maha maradunan ka jeexjeexantay ah, shaashashada bartankeeda ku joogta marka garabkay ugu aragtay canduufa intay ugu tugtay tiri tuba qofkaa sida alla u duleeye ir waxa tima ka laalaada sakiin xataa waa w alla hana dillay ay tidhahdo alla hana dillay bal qofkaasi marka fiir berbermaalku halkaas awladeed fiir halkaasa garaarka ka xihan wax kale ma waro garsaarta yarma halkaana madaxa iska saaran waxay isku haysataa meesha ugu sareey markaasi taxaduuf ku tuftay waa tiri qofkaas bal sida alla u dillay alla saasa noo geli xataa timaha laalaado wax ku xidha waa waay marka banu aadanku waxa waya haddaysan cilmi lahayn meeshay joogaan bal fiiri qof isma garan karo ah, qalabkiisa ma garan karo wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan qof aan cilmi lahayn qofaan diin barano wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan ilaahu qoftaasoo kale ha ka dhigin faqaala waxay tihi allaahuma ya allah allo laa tajcal ha ka dhigin ibni wiilkayga milaadii qoftaasoo kale fataraka waa ka tegay wiilkii sadyahaa faqaala wuxuu idhi allaahuma ya allah ijcalnii ilaahu iga dhig mila gabadhaasoo hooyadii waa yaabtay caruurkii naaska nuugaya un ka daba wareegi kii naaskeeda nuugaayo wy marka unkay tidhaahda waa khilaafa maxay hooyadu waa hooyo caamaa markaasay inta la yaabtay ay tihi maxaa dhacay waryaa faqaalad waxay tihi hooyadii low caruurkii walima daalika walima shay dartiis muxuu yahay daalika arrinkaasu ku sugnaaday hadalkaan aad ku hadlayda muxuu ku dhacay oo taasoo kale inaad noqotana aad ku dooratay ninkaas minqurxoona oo haybadda weyn le aad ku nacday ii sheeg fa qaala wuxuu yidhi arraakibu ninka faraska saarna ama gaadiidka jabbaaru waa nin kibray oo dadka qasba waa nin jabbaar oo dadka qasba waa nin daalim dadka daalimiinta ee dadka qasbidda badan oo baatilka dadka ku qasba xoolahooda ka dhaca gardarrada ku dila gardarrada ku garaaca gardarrada ku xira daalimiintuu ka midi waa jabbaar ah, waa dadka dadka kibray oo dadka dulmiga ku qasba ah, gardarrada ku dila gardarrada ku ku xidha waa dadkaasuu ka mid yahay jabbaarkaasoo min aljabaabirati dadka wax qasbo ka mid ah wa haadihi alamatu addoontaan yaquuluuna dadku waxay leeyihin sarabti waxbaad xadday zarayti waad sinaysatay walam tafcala mana aysan samayno beri weeye marka fiiriya meesha uu leeyahay allow gabadhoo kale iga dhig maahan allow imtixaan igu rid dadku hay caysadeen maahan ee waxay tahay siday gabadhaasu beri xumaanta uga tahay allow beri iga dhig ee ma banaano adugu inaad u yeerato imtixaan waa nagi soo marnay was'al اllaha alcaafiya weligin ilaahay weydiista balaayalcaan maahan inuu leeyahay allow imtixaan maaha taas ma banaano inaad imtixaan weydiisataa ee waxa ilaahay weydiisaa waa baraa'ada gabadhaasu siday xumaanta beri uga tahay ilahu beri iga dhig marka waxa wax lagu qiimeeyo maahan adduunyada waxa wax lagu qiimeeyaa qofku inuu ilaahay ku xidhan yahay xumaantana uu beri ka yahay xadiidka marka masalo weyn oo muhiim ah ayuu ka hadlaa taas waxay tahay adoo salaad ku jira haddii hooyadaa kuu yeerto ama aabbahaa kuu yeero waalidka hadday kuu yeeraan xukunkeedu ka hadlaa xanafiyadu ayagu waxay maraan waxay yidhaahdaan gargaar hadday ku weydiistaan oo dhibaata haysato war ii soo gargaar waa waajib farad iyo sunno waxaad ku jirto inaad ka baxdo laakiin haddaysan gargaar ku weydiisan laga bixi maa salaada xanafiyadu halkaasi mareen laakiin sawaabka iyo raajixu wuxuu sida shaaficiyadu mareen shaaficiyadu saddex qowlay ka leeyihiin saddexdaba xaashiyadu kugu soo raray qowl hadalkii xaafid ibnu xajar culamada gaban waxay yidhahdeen salaadu midbay rabtaba ha ahaato hooyo in loo jawaabo aabena waa la mide waalidka in loo jawaabo inta salaada gow la siiyo waa sidaas sidaasaana wanaagsan salaaddu waxay rabtaa noqotee waa wej shaaficiyada laakiin qowlka saxiixnimo badan cinda shaaficiya salaada waa la kala qaada farad iyo sunna loo kala qaada haddaad sunno ku jirto hooyana kuu dhawaada ama aabbe waxaa loo kala qaadaa haddaadan u jawaabin inay ku dhibtoonayaan iyo inaysan ku dhibtoonayn hadday ku dhibtoonayaan haddaadan u jawaabin salaaduba mar hadday sunno tahay waa waajib inaad goydaa salaada aadna u jawaabta maxaa yeelay salaadan inaad sii waddaa waa sunna hooyo inaad u jawaabtana waa waajib inaad ka aamustaana waa caasimo waa xaaraan kuuma banaana salaad sunna ina sii wado waalidkiioo kuu dhawaaqay oo haddaadan u jawaabin dhibtoonay ma banaana haddaysan dhibtoonayn waaliku waa dareemi kartaa maala waraawo heel ha casheeye ay markaas tir ware warow marka waa daranta mota waa lagugu yeeray oo cashadahan cuno waa waa ogaa salaada waa sii wada kartaa laakiin afdal waxaa inaad u jawaabto fiirihi xataa markaas xataa waxaa afdal inaad jawaabto sa salaada ka ba laakiin waa wada kartaa maxaa yale markaas maxaad ogaatay inaysan shawaadi la-aanta ku dhigtoonin waalidku ah, waad yaqiinida daad yaqiinido inaad wadato oo kuu banaanta laakiin afdal waxaa inagu jawaabto sidaa darteeda wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah markuu sharxaya xadiiska xadiisku wuxuu caddaynayaa jurayj saxda waxay ahayd inuu salaada gooyo u jawaabo hooyadii saasaa saxdii ahayd haddii kale lama ciqaabeen ah, sawaabkii waa gefay isagu so uma jeedin sawaabku sidaas ahayd salaadu hadday xatafarad tahay ayadana waxay idhahdeen waalidku inuu ku dhibtoonayo in kala horta la kala qaada hadduu ku dhibtoonayo waktigaa la fiirina salaada waktigeeda hadduu ciriir yahay salaada horta waa in la dhamaystira lagama bixi karo waa sanad laakiin haddii aan salaada waktigeedu ciriiri ahayn waalidkiina ay dhibtoonayaan ayadana culummadu markaas isku khilaafay shaaficiyada imaamulxarameyn wuxuu le markaas waa la goynaa faradka xata saasuu leey kow aa la siina markaasaa loo jawaaba haddii aan waktigu ciriiri ahayn hadduu ciriiri yahay maya laga bixi maa salaada ma laga baxay marka salaad sunaa haddoo ku jira haddii waalidku ku dhawaaqo inaad ajiibtaa kuu fadli badan hadday ku dhibtoonayaanna waaba waajib inaad ajiibtaa ood ka baxdaa salaada faradkana waa laysku khilaafsan yahay isaga laakiin faradka inaan laga bixina asala haddaan dhibaato weyn dhacayn hadda dhibaato weyn hadday dhacay waa ka baxe oo waalidkii waxaad ogtahay dhib weyna soo gaara haddaadan ajiibin markaas xataa faradka inaad ka baxdo xadiisku wuxuu kutusaa biru lwaalideynka iyo ducada waalidku duceeye iyo habaarkiisa deg deg in loo aqbalo xadiis saxiixaana nabigu ku sheegay salى اllahu calayh wasalam maa min dembin ajdaru an yucajil allahu cuquubatahu fi اdunya maca maa yaddakiru lisaaxibin min albaqyi wa qadiicati raxim ma jiro dembi cuquubadiisu adduunka ka soo degdegi og tahay qaraabogoysnimada qaraabana aabbi hooya u sokeeya waalidka habaarkooda ay weladka habaaraan caaqibo lala sugna adduunka kusoo degdega daad caasi noqoto waa inaad mirihii adduunka ku gorata waa sugi ma dhacayba xag iyo xagga inay kaaga leexdaan soomaalidii sacnada hore waa yaqiin waxay dhahdeen aabbaha meeshii rati uga dheeliyey waa kaaga dheelina ah, dheeliska ma fahmaydaan waa rati la raray alaabta dhinac u leexatay inay daanatay laga cabsan adaa xihay macnaha adaa haray aabbaha meeshaad wax uga qalatay waa qasab adigana in lagaaga qaldaayo ah, sidaasay ula jeedaan meesha habeen haddaad murugo geliday waa inaad sugtaa murugadii ah, waa inaad sugtaa soo uma jeedid waa la toobad keenaa ayagana cajisa laga dalbaa ilaahna waa loo calaacalaa inaan ilaahay aakhiro kugu cadaabin adduunkana uu ku cafiyo laakiin waalidka baryihiisu waa maqbuul hadday ku habaaraan waa markay xaq kugu habaaraan hadday hadday dulmi kugu habaarto gabar xijaab hooyada leedahay musiba la kugu rid maraweyn dhig waxa wey taas hadde waa dulmi dulmi wey dulmigana ilaahay ma aqbalo ilaahi weyna ilaahayo dulmi samee ilaahay yeeli ma soo ma jeedin marka waxaa kala dhixi karta marka gobol waalid waxaa dhacda isku dardaray markaasaa waalidkiisiyaa sida waa qaada waa dhiga waxba u qaban kaasoo habaana taasoo kale waxba ka dhimi maxaa dulmi ma samey markaas waalidkiina mogta taas wax kaa dhimime laakiin wax yar marka aad dulmido ogow sug marka waa cuquubo deg deg uhu leeyahay cafi waalidnimadu lama sugto waa la cararaa waalidka cafisaa laga dalbaa ilaahayna waa loo caracara waa arin cuquubo degdeg u leh qaraabagoysnimadoo dhamaana leh waalidkuna waa usii darayn xadiisku wuxuu tusaa karaamaatu awliyaaga sida ilaahay weyna u karaameeyey jurayd waxa weeyaan axaadiisa tirada badan oo karaamaadka awliyaaga tusayda ahlu sunna warjamaacana way qabaan karaamaatu awliyaa inay wax jira yihiin waa ay qabaan waxaa xadiisku tusaya marka culays yimaado ilaahay xaggiisa loo cararo loo argagaxo waxaa xadiisku tusaya qofka ilaahay u run sheega fitanku wax kama dhibaan ilaahaa badbaadiye oo faraj u fura ilaahaa faraj u fura rawa الbukhaariي can xudayfata radia allahu canhu qaal samictu rasuul اlahi rasuulka allaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ina rajula nin xadarahu lmowtu geeridiyaa u timid nin ummadihii hore ka mid ah geeridiyaa u timid falamaa ya-isa markuu ka buustay min alxayaati noloshii awsa waa u dardaarmay ahlow eelkiisii idaa ana midtu markaan dhinto fajmacuu lii ii soo aruuriya xadaban xaabo qoryaha la shito ii soo aruuriya xadabkaasoo kaiiran fara badan wuxuu rabaa bacfiga inuu u gooyo ninkaa wuxuu isleeyahay dembi weynaad gashay haddii ilaahay awood u yeesho inuu ku soo bixiyo waa ku dhammaanto isleey bacfigii hore inuu marka wuxuu yidhi marka aan dhinto waxaan idinka rabaa aniga dembi weyn aan sameeyey haddii ilaahay awood u hela uu igu soo bixiyana wuxuu i cadaabayaa cadaab uusan cidna cadaabinayn saasaa xadiiska riwaayadiis ku socota marka waxaad samaydaan xaaba soo gura taran qoryaha la shito wey fajmacuu lii ii soo aruuriya xababan xaabo kasiiran fara badan wa awqiduu ku shida fiihi qoryahaas naaran dad ku shida xataa idaa akalad marka ay cunto laxmi hilibkeliga dadkaas markuu idhammeeyo oo igubo markuu igubo wakhalasad ay u gudubto ilaa cadmin lafahayga oo hilibku inta dhammaado lafuu madoobaadaan oo fantaxashtu aan dhuxuloobo fantaxashtu markaan dhuxula noqdo fakhuduuhaa soo qaada lafahaas fadxanuuhaa shiida lafahaas haddana shiida fadaruunii ifirdhiya filyami badda igu firdhiya fii yowmin maalin maalinkoo xaarin kulul ow raaxin dabayl badan maalin kulul ama dabayl badan ay socoto badda igu firdhiya dabayshaas inta la bodo budo lafiyo budaca budadaas badda ha ku saybto meel layga keena hala waayo aakhiro oo laga soo bixiyo saas inuu aakhiradu gooyu raba laa ilaaha ilaa ilaahay miyaa wax ku cuslaadaa fajamacahullah allah isku keenay alla waa soo aruuriye lafihiisii markaasuu nooleeyo aakhiro keenay faqaala ilaa wuxuu ku yidhi lima shay dartiis maxay tahay facalta daalika arrinkaan aad u sameeyo maxaa sidaan u yeeshay bal ilaahay naxariistiisa fiiriya waa weydiiye maxaa sidaan alla waana ogi wuxuu sida u yeelay alle markuu wax weydiina cilmi ka korosama isagaa ka ogaal badan maxaa sidaan u yeeshay qaala wuxuu yidhi khashyataka cabsidaadan saas ilaahay u yahay layow cadaabkaagan ka cabsa faqafara lahu ilahi waa u dembi ka warrama allahu akbar xadiidkaas waa xadiidka ahlusunna waljamaaca u daliishadeen qofka gaalnimo hadduu ku dhaco isagoo jaahil ah laguma gaalaysiin karo ilaahayna waa u dhaafaa sababtoo afiiri ah bacsigii inaan la soo bixinu ninkaan ku talagalo in laysoo bixinana waa rubni min arkaan iimaan laakiin jaahil ah wuxuu ka jaahil ahaa hadduu sidaan yeelo awooddii alluu ka jaahil fiiriya ninkaas awooddii alle marka sidaas uu yeelo in alle awood u leeyahay uu ku soo bixiyo jaahilkay soo ma jeedi laakiin waa nin muuminoo alle ka baqaya waxa uu la cararaaba waa cabsi waa muumin ilaahay rumaysan laakiin awooddii alluu jaahilkay waa rugni min arkaani iimaan laguma galaysin saas darteeda xaashadana ku yaalla wuxuu yidhi ibnu qutayba qad yaqlidu fii bacdi sifaat qowm min almuslimiin falaa yukafaruuna bidalik xadiidkan wuxuu daliil u yahay muslimiinta gabal ka mida waxay ku gafaan sifaadda alle markay ku gafaan laguma gaalaysiinao ufiirsa gaalnimo way ta laakiin qofka lagu gaalaysiin ma waxaa la idhaha alcudbu biljahli xadiista ugu cadaanta badanu ka mid sheekhulislaam ibnu tamiya uu ku celcelin jiray marka dadka muslimiinta gaalaysiina uu dhihi jiray war xadiiskan arka arkaantii iimaanka mid kamiduu ka jaahilya wa maca daalika allagoo u dhaafay war qofka asagoo jaahil ah jahliga asagu aan qusuur samayn hadduu gaalnimo ku dhaco laguma gaalaysi ee qof kastoo gaalnimo ku dhacayna gaal ma wada ah qof kastoo gaalnimo ku dhaca gaal ma noqdo fiiriya nina wuxuu yidhi wuxuu rabay inuu ilaahay ammaano taas ilaahay cay wuxuu rabay inuu yidhaahdo allahuma anta rabbi wa ana cabduka u rabbi farxadyaa ka badata markaasu allahuma anta cabdi labadaa addoon ii ah wa ana rabbuka anaana rabbi kuu ah mana gaaloobin ninkaas xaal carabka uga dhacay kuma talagelin waxaas soo ma jeed marka qaacidada ahlusunna waljamaaca waa maxee walaysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh qof kastoo gaalnimo ku dhaca gaalnimadu kuma dul dhacdo ee dadka gaalnimada ku dhaca gabanno waa gaaloobaan gobolna ma gaaloobaan lagama hadlayo qof iska tego islaamka ka cararay ee eh, laakiin qof muslim ah oo dadaalaya oo carabku qalad uga dhacay amase jahli kula dhacay kuma gaaloobo hadduusan qof isagu macaanida ahayn ama qof oo cilmiga ka cararay ahayn saas darteeda gaala tahay jahliga laga saara waa la warudadigu waa gaalnidu xor la ma adaa gaal saas daraaddeeda hunaaka farqun bayn اطlaaqi wataxyiir farqigaa wuxuu udhaxeeyaa in la ilaaqo la idhaha dembi hebel waa gaalnimo iyo in la cayino la idhaha qofkaana gaala dembigiyuu ku dhacaya marka taasna dad badana kala gara waaye ayadoo lagu leeya dembi hebel waa gaalnimo haddana qofkii ku dhacay usan gaalnima ah. waxaa la leeyahay arkaanta imaanka mid kamida ah qofkii diida waa gaal laakiin ninkan hadda waa ku dhacay haddana gaal la dhigi ah, maxaa yeele jahliyu aha wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka calى nabiyina mxamed